بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض قال مالك وحوير ومثال ذلك أرنكات تساليس ولد الملاعنة وإسلام تمرقى حويا lala licaantamay ee ninkeedu la licaantamay ilmaheeda oo min almawaali mawaalida ka mida yunsabu waa loo tiirin ilaa mawaalii ummihi hooyadii mawaalideeda iyo markaas qaraabadeeda fayakuunuuna way ahaanayaan hum iyagu mawaaliyahu mawaalidiisay ahaanayaan in maata hadduu dhinta warisuuhu way dhexlayaan wain jara hadduu la yimaado jariiratan dembina caqaluu canhu magtay ka bixinayaan fain ictarafa bihi haddii uu qirta abuuhu aabbihi ulxiqa waa la haleeshin bihi isaga wasaara uu ahanayaa walaa-uhu welihiisuna ilaa mawaali abiihi aabbihi mawaalidiisu uu ahanayaa wa kaana miiraahuhu miiraadkiisa iyo dhaxalkiisuna lahum iyagu u ahaanayaa wa caqluhu magtiisuna calayhim dushooda weeyaan wayijladu waa la garaaci abuuhu aabbihi alxadda xadkaa laga oofini halka wuxuu tilmaamayaa yani masalada uu sheekhu ka hadlaya raximahullahu tacaala waxa weeyaan waa hadii uu markaa wuxuu tilmaamayaa maalan haddii ay markaas waxaa weyaan hooyadu qolkii hore qolo addoon u ahayd oo addoontaas ay xoreeyeen kadibna nasabkiisiina uu buray aabbihii markaa nasabku abtirsan lahaa xagga yacni markaas waxaa weeye licaan ahaan uu ku buray wilihiisa waxa yeelanaya markaa mawaalida hooyadii aan ku celiya mar labaad waxay noqonaysaa maalan hooyaa meeshii joogto oo markaas waa qolay u ahayd markaa adoon oo qoladaasaa xoreysay marka ilmahan ay dhashay aabihii baa loo abtirinaya aabbihii isagaa anfiyo wuxuu ku anfiyey licaanka ay sameeyeen darka licaanka u sameeyey ayuu ku anfiyo dee ilmihii isagaa nafiyey dayib waxaa markaas waxaa weyaan meesha taalla markaa haddii aabihii nasabkiisii uu buray muxuu ku buray licaan buu ku buray ilmahan welihiisa yaa yeelanaya waxa yeelanaya islaantan dhashay qoladii marka hore addoonta ay u ahayd ayaa markaas waxaa weyaan yeelanaya haddii uu aabbihii dib ka qirtamiya welihiisa waa loo soo celinayaa isaga iyo qaraabadiisa licaankaasina markaas waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa markaas yacni dee xadulqadaf wuu noqonayaa xadkii xadulqadafka ahaana waa laga garaaci weeyaan macnuhu waa sidaa qaala maalig wuxuu yidhi wakadaalika saas oo kale almaratu gabadha almulaacinatu ee licaantan ka samaynaysa oo min alcarabi carabta ka mid ah idaa ctarafa markuu qirta sawjaha sawjkeedu alladii kaasoo laacana hala licaantamay biwaladihaa ilmaheeda u qirto صار صاروا يا مثل بمثل هذه المنزلة منزلة ذنية درجة نوكله إلا أن بقية ميراثي لكن ميراثكي وحويا وحي باقيا بعد ميراث أمي هو ينت دحشي دبديد يو إخوتي ولالهي سل أمي حقه يك ولالوبين لعامة المسلمين مسلمين تردن بو سغناد كاسي ما لم يلحق انت ما لم يلحق انت لهليشين بأبيه أبيه وإنما ورغث ودحليا ولد الملاعنة غبرت للا لعانتمي المهيدو الموالاة ايه تاهيد اهيد موالية أمه هو يدي مرقى موالديسة قبل أن يعترف أنتنا قرن به إساق أبوه أبيه لأنه لم يكن وصنان له إساق نصب وحنصب ولا عصبة يا عصبتنا فلما ثبت من هذا النصب هو نصب كيسو صار إلى عصبتي عصبتي سوحانية halka wuxuu tilmaamayaa mualifku raximahu llahu tacaala gabadha maalan wuxuu yidhi markaa licaantanka samaysay oo carabta kamida carab hadda jeedee yacni xor a ah buu leeyahay carab iyo cajabina licaantanka u samaynay xukunku carab khaas ma ahee dayib laakiin wuxuu ka wadaa yacni ayil axraari asaalatan asal ahaan xorta wa haddaba licaankii markuu dhacay ilan baabu licaan wayn soo marno hadda tacriifkuma baahnin baabu licaan waa la fahmi isaga licaankii markii uu dhacay markaas waxa weeyaan sawjkeedii ayaa dib wuxuu ka qirtay ilmahan isagu inuu dhalo ee gabadhu aynay sinaysan taasi mansiladii iyo arrintii hore aynu soo marnay uunbay la mid tahay buu leeyahay oo mansilada iyo arrinta horeen soo marnay waxa weeyaan welaha kolka hore ee uu licaanka sameeyey ilmaha welihiisa yaa loo celin waxa loo celin hooyadii qoladii markii hore xoraysay baa loo celinayaa walaha iska yeelanaya saasay ahayd markuu qirtay dabadeedna isagaa dib loogu soo celin xadulqadafkana waa laga garaacayay soo maaha ilaan dib hadduu qirtuu yidhaaho waan iska hadlaya mayna zinaysana waa ilmahaygii dee dayib waxaan ka dhigan waxay ka dhigan tahay gabadhii wuu qadfay soo maaha gabadhii mar haddii uu qadfay xadulqadaf waa laga garaacayaa halkaa marka waxaa ku jira masaladaas waa mansiladaas oo kale un laakiin waxay kaga dugan tahay tani tani waxay kaga dugan tahay ilmahan xorta ah dhaxalkiisa markuu dhaxlo hooyadii iyo markaas waxa weeyaan allahuma asalaam caleyh tuqlaan markaas iyo walaalihiisa xagga hooye ay ka walaala yihiin maadaamay asxaabulfuruud yihiin ay la dhaxlaan yaa yeelanaya inta soo hadha iyaga ka soo hadha waxa yeelanaya markaas waxa weeyaan yani markaas waxa yeelanaya muslimiinta waa intaan aabihii la haleeshiin laakiin haddii aabihii la haleeshiiyo dee aabihii baa markaas waxa weeyaan yeelanaya markaa ilmahaas e, e, e, gabadhan licaantan kala gasho ee lala licaantaba ilmaheeduna wuxuu dhexlayaa markaas waxa weeyaan almawlaati adoonta markaas waxa weeyaan halkaa marka waa sifo warata walad lmulacanati almowlaati gabadhan la licaantamay ee la xoreeyey ayuu dhaxlayaa waxaa dhexlaya markaas waxaaweyaan mawaaliya ummihi inta una qiran warka aabihii laakiin aabihii haddii uu qirto dee aabihii baa dib loogu celin waayo waxa markaa nasab iyo casabatoona ma leh laakiin nasabkiisii markuu sugnaado nasabkaasaa dib loogu celinayaa arrintaas ka sii khulaaseyno wuxuu ka wadaa markaas ilmaha yar nasabkiisa waxaa dib loogu soo celinayaa qirashada uu aabihii baa dib loogu soo celinayaa waayo aabihii wuu qirtay laakiin gabadhan carabiyadda amiyaa ah iyada ilmaheeda markii uu dhaxlo markaa asxaabul furuudka iyo kuwa qeybaha furuudda ilahay kitaabkiisa ku sheegay markaas waxa weeyaan ay qaataan xuquuqdoodii ay wax ka soo harhaan muslimiintaa iskale oo baytulmaalka lagu dirayaa ilmahan markaas waxaa weeyaan haddaba fiili licaanka markan la joogay iyo baabkan ilmahan dee aabbihii ma dhaxlayo iyo qaraabadiisii toona oo dee aanu maba dhalin buu yidhi laakiin yuu dhaxlayaa hooyadiibuu dhaxlayaa iyo hooyadii mawaalideeda iyo qaraabadeeda kuwaasuu dhaxlayaa وهي وحيدا لأن الولاء وكالتعصيب يستوفى به الميراث وله مرقى واسدة عصوى النبضة بحلك الوقات مرقى سادرك يضحويا آه، ماشى مرقى وبمزيلة بقايا عصوى, عصوى الأب في العربي الإمام ابن مزين رأيه حويري إصابة وحويدي عن تفصيل قول مالك في ولد الملاعنة العربية وولد الملاعنة المولات يرث أمه وإخوته لأمه وإخوته لأمه حقوقهم wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan waxaan weydiiyey ii fasir baan idhi hadalka imaam maalig uu yidhi gabadha lala licaantamay markaas waxaa weeyaan ilmaheeda iyo gabadha ee markaa xorta ah iyo gabadha lala licaantamay ee markaas waxaa weeyaan addoonta ah bal iyada ii fasil markaa taas markaasaa wuxuu yidhi gabadhan xortee lala licaantamay casabadeedu waa ilmahan abtiyaashay weeyaan waay allaahuma salaam calayhi tqula waayo ma dhexlayaanoo waa dawil arxaam weeyaan oo sababkuna wuxuu noqo haddii markaa wax dhexlo la waayana dee baytulmaalka iyo bangiga islaamka lagu darayaa marka labada mas'alo waxay ku kala dugan yihiin kow midna waa tu xor ahoo lala licaantamay midna waa mid addoonahoo la licaantamay tan xortee lala licaantamay ilmaheedu aabbaheed ma dhaxlayo ma fahantay waayo aabbihii ma dhexlayo wuxuuna aabbihii u dhaxlayn dee aabbihii wuu diidayba oo anuma dhalin buu yidhi marka halkaa inaga dhigtaas ayuu dhaxli hooyadii uunbuu dhaxlayaa iyo qaraabadeeda waa tu xortaa hadday addoon la xoreeyey ay ahaydna iyadana markaas waxaa weeyaan hooyo aabbihii ma dhexlayee laakiin wuxuu dhexlayaa hooyadii isagana wuxuu ku abtirsanayaayoo welihiisa yeelanaya qaraabanimadkiisa iyo xidhiidhkiisa hooyadii kuwii xoreeyey markii hore qaala maalig wuxuu yidhi raximah llahu tacaala wakadalika saasoo kale waxaa lamida almar'atu ah gabadha almulaacinatu قبل الملاعنة اللي عام كسمين يسمعوا من العرب حر مركاس إذا اعترف مركو قلت زوجها زوج كذا الذي كاسوم لا عنها مركا اللي عام سمي بولدها المهيدة المهيدة وقلته صار وهانيا بمثل هذه المنزلة منزلة هي درجة وكل وهانيا ومنزلة صمرني ilaa ana baqiyata miiraasi dhaxalkiisa wixii soo hara bacda miiraafi ummii hooyadii dhaxalkiisa marka laga qeybiyo waikhwatii walaalihii liummii xagga hooyaga ka walaaloobeen licaamati almuslimiina muslimiinta markaas waxaa weyaan ayaa iskale markaa maa lam yulxaq waa intaan la haleeshin biabiihi aabbihi wainamaa warqaha uu dhexlayaa waladulmulaacanati gabadhan lala licaantama ilmaheedu almawlaati ee adoonta almawlaati marka waa sifatun lilmulaacana المولات مرق واصفة للملاعنة ملاعنة الصفة تهي بالجرد بالأخرية يعني فتح يدغيا المولاة ويدغيا في يدغيا يرمك مولاة يا حكجر مرق واي موالي أمه هو يدي موالي ذا مفعولة ورغة صدا almunaacanatuna waa loo idaafeeyey almuulaatina sifa usii tahay mawaaliyana waa mafcuul umiduna ay idaafaysan tahay he-duna waa usii idaafaysan tahay qabladana waxaa lagu sii nasbiye dar aan socono warfu zamaan haa waa sida sidaan u icraabay weeyaan e, wainamaa warqaha uu dhexlayaa waladulmunaacanati gabadhan la licaantabayd maheedu almawlaati adoonta la xoreeyaha qole وخدخليا ايو موالي امه هو يدي كوي خريي اي حدود كده لها هو ايه ابيه مخنو دخلين هو مخنو دخلين ابي سو كلعان تويبا قبل ان يعترف سواين سنه قرانين كهر به المها ابوها به لانه لم يكن له نصب لانه المهن lam yakun una lahu isaga nasabun wax nasaba una sugnaanin oo nasabkii de waa kan aabikii diiday walaa casabatu casabaynay baa qaraabala wasulaali falamaa habata markuu sugnaaday nasabuhu nasabkiisu saara ilaa casabatihi casabadiisuu dib ugu soo noqonayaa qaala maalik wuxuuhi raximah llahu tacaala masaladu waa masalo khilaafiya dalla hayso waxaan kusoo marnay fii kitaabi nikaax baabu miiraahi waladi lmulaacana subina wuxuu yidhi markaas waxaa weyaan qaala maalig wuxuu yidhi alamru amarkaan mujtamac lagu kulansan yahay calayhi dushiisa cindanaa nagaagtayadan reer madiina haddaan nahay fii waladi alcabdi addoonka ilmihiisa min imra'atin haweenayna uu ka dhalay xorqatin oo xor ah wa abulcabdi iyo addoonka aabihiina xorqun xor uu yahay waa jimla xaaliya ad halkaasi la hayso walxaala abulcabdi aabbaha markaa addoonka aabihiina uu yahay xorqun xor uu yahay ina aljadda awowgu abal abi aabbaha aabbihii ahaa nusakha barkood waxay dhigaan abal cabdi midniga nusakha barkood baa dhiga hawaasa waa iska caadi oo abal abi waxa weeyaan waa ilmaha yar aabbihiiyo addoonka ah aabbaha horna waa awowga abal abi aabbahan addoonkaa aabbihii ahaa waa awowge ama abal cabdi addoonkan ilmaha dhalay aabbihii waa awowgiiun dee oo وإسر هالكون لكن نسخة يرقل بدلا يجرقه سوى الديداني ولا ولا ولا ديبنه ولا ديبنه سوما آه، ولد يحولي وإسر قلب يجرقه سوى الديدان ولا ولد ابنه علمه سنمرقى سبحانه يعني مرقى سبحانه علمه علمه سا علمها وطلي الحرق يا حرطة من امرأة هوين انه كطلي الحرق سوماه dawaa in wildi la yidhaha marka la jamciyo yajurquu soo jiidi markaas waxaa weeye walaa-a wildi ibnihi wiilkiisa wiilashuu dhalay markaa la xrar ee xortaa min imra'atin haweeneyna uu ka dhalay xorqatin oo xor ah yarithumuu dhexlayaa maadaama abuuhum aabbahood inta uu yahay cabdan adoon fain cataqa abuuhum aabbahood hadduu xoroobo rajaca alwalaa'u welihu wuu soo noqonayaa ilaa mawaalihi isaga mawaalidii xoraysay waa kuwa isagoo xoreeyey wain maata hadduu dhinto wahuwa cabdun isagoo addoonana kaana almiraatu dhaxalku uu ahaanaya walwalaa'u iyo walahaya xidhiirkuba liljaddi awowga wain alcabda addoonku wain alcabda sooma wain alcabdu kitaabku iska dhigaya qaad weyna wain alcabd wain alcabda addoonku kaa in kaana miya wain alcabda oo kaana u sugnaaday lahu isaga ibnaani laba wiil xorqaani oo xor ah famaata axaduma midkoodu dhinto wa abuuhu aabihiina cabdun addoonku yahay jarqa aljaddu awugu soo jiidanayaa abul abi aabbaha aabihii ahaa alwalaa'a xiriirka iyo walmiraasa dhaxalka labadaba mas'aladan imaam maalik raximallahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa yacni halkan suurada mas'alada waxay noqonaysaaba hortaan suurayne addoon baa meeshan jooga gabadh xor uu qabaa ilmay u dhashay sumaada fahmeen halkaa marka maxaa jooga gabadh baa meesha joogta waa kow waxa kaloo jooga markaas waxaa weyaan gabadh iyadoo halkani joogtahay ilmaheedii oo isna xor ah oo ilaan ilmuhu xornimada iyo addoonnimada hooyadiibu raacaya marka waxaa weeyaan addoon weeyaan ninkani gabadh xor uu qabaa ilmee u dhashay ninkan addoonkee gabadha qaba aabbihii baa jooga aabbahaasi muxuu u yahay ilmahana gabadhu dhashay awow soo ma awow yahay haddaba ilmaha welihiisa yaa iskale waa sidaa macnaheedu waxa iskale awowgaa iskale isagaa dhexlaya waayo markaas waxaa weeyaan aabbahoodii dhexli lahaa ayaa addoona aabbahoodii dhexli lahaabaa addoona waayahay allahuma ustacaan caleyhi tqlaa haddii uu markaas waxaa weeyaan aabbahood xoroobanna ilmahaas ama ciyaalka xidhiirkooga waxaa iska yeelanaya aabbahood nimankii xoreeyey waa sidaas macnaheedu haddii uu dhinto ka waran markaas addoonkii aabbihiiba isagoo addoona ah, dhaxalka iyo walahaba waxaa iska yeelanaya awowga taasi waa suuro suurada mar walbadan ku celiyo waxa weeye masalan zayd baa jooga camarna wuu joogaa bakrina wuu joogaa ninka zayd la yidhaaho waa adoon gabadh hinda la yidhaahuu qabaa oo xor ah waxay u dhashay ninkii bakri la odhan jiray zayd aabbihiina wa waa camar somaada fahmin camar muxuu yahay bakri marka waa suuraan ku siinayo muxuu yahay uu yahay soo haddaba bakri aabbihii waa addoona waan aragnaa maanta yaa iskale marka dhaxalkiisa iyo xidhiirkiisa iyo welihiisa awowgan camaraa iskaleh dayib haddii markaas waxaa weeyaan uu aabbahood xoroobo oo maalan nin kaleo khaalid la yidhaha xorooyey sayidkiiba walaha bakri waxa iska yeelanaya khaalid bay dib ugu soo noqon waayo aabbahood buu xoreeyey dayib haddii uu dhinto zayd oo gabadhii hinda ahayd qabay hadduu dhintona dhaxalkii ilmahan ay dhasho ee bakriya dhaxalkiisii iyo welihiisiiba yaa iska leh waxay iskale markaa ninkii awowga ahaa ee camar ahaa ayaa iskale taasi suura xagga suurada kale meesha taalla waxay tahay hadii uu markaa adoonkii laba wiil buu leeyahay labaduna waa xor labadii wiil mid ka mid ah dhintayba awow aabbahoodna waa addoon markaa awowgaa iskale markaa dhaxalka iyo wilahaba taan aan suurayn iyadana khaalid iyo bakri iyo camar iyo markaas waxa weeyaan zayd soo afar nin maaha ya soo eeg hadda qumaantiina soco afartaa nin markaas waxa weeyaan ninka zayd la yidhaaho waa markaas waxa weeyaan addoon wuxuuna dharay markaa hinduuna qabaa wuxuuna dharay khaalid iyo bakri buu dhalay labada wiil marka waa xor oo khaaliya bakriya zaydna waa adoon camar baa joogo isna awowa ah, zayd aabihiya oo labada wiil awowa haddaba waxaan dhahaynaa waxa dhintay bakri baa dhintay maalan yaa dhexlaya maanta waxa dhexlaya awowgii oo camara dhexlaya oo muxuuna u dhexlayan markaas waxa weyaan allahu mustacaan ninka loo yaqaano aabihii oo zayda wuxuuna u dhexlay waa adoon sidaas waa adoon wuxuuna u dhexlay oo waayahe walaalkii muxuuna u dhexlay sheekh ilaa waxaan nidhi maanta bakri dhiman iyo khaaliga walaalkii oo xor ah noole aabihiisaa garan aabihi wuxuu dhexli waa adoon laakiin bakri hadduu dhintay khaalid oo xora joogay muxuu dhexli waayey wuxuuna u dhexlayn awowgu meelu joogo walaal kumuu yimaadaa laa yumkin waa casaba banaanka awowga xijaabaya banaanku iska joogaya leanna awowgu waa aabaha booskiisii u taagan yahay waa sidaas qaala maalig wuxuu ihi raximah allahu tacaala alamru amarka almujtamacu lagu kulansan yahay caleyh dushiisa cindanaa anaga agtayada fii waladi lcabdi addoonka markaa ilmihiisa min imra'atin haweenayn addoonkaas uu ka dhalaa xarqatin oo xar ah وأبو العبد أبها مرقى سحوي أضونك أبهين حر حر يهي إن الجد أوغا أبو الأبي أبها أبيه أما أبو العبد أضونك أبيه يجره صديدي ولا ولدي ابنه wiilkiisa wiilashuu dhalay markaa wiilahooda alaxraaree xortaa min imra'atin xorqatin haweeney xorun u ka dhalay yarisumuu dhexlaya maadaama abuhuma cabdan intuu aabahood adoon yahay maadaama aabahood adoon yahay fain cataqa abuhum aabood hadduu xorooba rajaca alwalaau welihu usoo noqonaya ilaa mawaaliihi aabihii markaas waxaa weyaan wilihiisa wainmaata aabihii kuwii xoreeyey mawaalida u ahaa wainmaata hadduu dhinto wainmaata hadduu dhinto wahuwa cabdun walxaal huwa isaguna cabdun addoon uu yahay kaana almiiraahu dhaxalku uu sugnaaday walwalaau iyo waluhu liljaddi awga wain alcabda addoonka wain alcabda eh, adoonka kaana u sugnaaday lahu isaga ibnaan laba wiil xorqaani oo xor ah famaata axadumaa labadii wiil midkood dhigta waa khaalid iyo bakri bakrigaa dhintay wa abuuhu aabihii oo zaydana cabdun adoonu yahay jarqa alwaladu eh, jaddu awguu soo jiidanaya abulabi aabbaha aabihii ah alwalaa walmiraatha walahaya dhaxalka labadaba anuu khaalid iyo camar iyo niman baan sheegay aduu suuro kale keen tu niman kale هيا اختاروا هيا هيا يا محمد يا فارح يا يوسف يا تروح مقارمنا خذ درسه يا يا قرح بيصير اهو دايره هيه محمد يا فارح يا يوسف يا قرح ولا يستطيع هيه ayaa adoona ya faaraxa ayuu qabaa faaraxa kabanayna ganooyin buu qabaa waan gartay inagada waxba yanaa garanay tilmaamo baan uga baahannahay dayib haddaba markaas waxaa weyaan gabadh buu qabaa yee u dhashay marka cabdullaahi maxaad noo dhashay waan gartay haye owa ayo farax baa ama qodax baa eegayaada qasina ah, faarax waa addoonkii gabadh buu qabaa marka waxaa weeyaan gabadh buu qabaa iyadana soo ma aha gabadh buu qabaa markaas waxaa weeye dahaba la yidhaha xaggaan odhig waayahay <laughs> haddaba markaas waxaa waxay u dhashay cabdullaahi iyo maxamed baa tidhi طيب وايه وحاط انت مرقص وحويان عبد الله با دلت عصاري يا محمد محمد ولالكيا صهاري اسكنه يا دخليه مرقس اسكو ايه دبي ما ابي با دخليه هي يا دخليه هي ممكن بنت اول ولا دخليه هي waan gartay ha adoonkan ilmaha ah. ma dhaxlayo isagu muxuu dhaxli waaya isaga aabo waan gartay waa yahay muxuu waay de walaalkii waxaraa joogay xawuu la soo qorqorsanba awowgaa xijaabe limaada sidee buu xijaabay sinwu abiihi taagan yahay waxuun baa la iska gurtaa tusaalayaal baa la gurtaa sunada fahmin hal tusaale haddii lagu dhimo boqolin adkeentaa la isku dayaa waa la wadaa magacaanta soomaalida oo dhan inta la tirsadaa ma kuwa arabta la iska tirso wada waayo allahu mustacaan maalmaan baa xaafadda inta la soo fadhiisiiyo yaa la yidhaahaa markaa aduu adoon baa tahay <laughs> waaya adigu adoonbaad addoon baa tahay markaas waxaa weeyaan islaanta tanna markaas waxaa weeyaan waa islaantaadii waa xor weeyaan kanna markaas waxaa weeyaan waa anna awowgii baan ahayoo markaa adaan ku dhalayoo adna ilmahaad dhashay waa kan markaa haddaad dhimataa baa dhexdaya walaalkii hadduu soo boodana kulkaan ku yidhi anaa iskale xaafadda maalin soo fadhiisiya waxaan haystaa hadda muddo wakhti hore laga joogo kitaabkan hadda qaasimiga ah hadda akhrineen wadno ayaan akhrisan jirnay kadib dhowr baan ahay in xerahoo xaafadihii markaan tagnay yaan dhagaxaan soo urursanay fara badan kali waa hebel uu dhintay wuxuu ka tagay hebel iyo hebel iyo hebla magacanta xaafadda dadka xaafadda degamaxa magacantooda bixinayna hebel iyo hebel iyo hebeluu ka tegey waayahay markaas waxaa weeyaan hebel markuu dhintay hebel iyo heblana uu ka tegey xooluhu ka tegeyna waa intaas aan qaybinno hebel intaasuu leeyahay hebelna intaun leeyahay hebelna intaun leeyahay hebelna waxba male ya hebelna waxa male he <laughs> isnaanbaa soo boodo waxay tidhi oo maanta maxaa dadka idinku raajada habaarisiiyaahu de waxbaa dhintay iyo waxbaa lawxeymel war maanta maxaa dadka idinku salamaytay yaahu balaayish ama samayt yaahudaas aan ku tegay yacni awowgu soo jiidanayo markaas waxaa weeyaan yahay welihiisa markaa markuu aabahood adoon yahay ilaa inuu aabuhu xoroo mooyaane imaamushaafici waa masaladan ku waafaqsan waxaa ku khilaafsan arrintaa kuufiyiinta ayaa arrintaa ku khilaafsan oo markaa waxay cuskanayaan marka waxay leeyihiin markaas waxaa weyaan yani imaamu shaafici imaam maalik waxay leeyihiin mas'aladan markii la joogo awowga wiilihiisu wuu sugnaaday wuxuuna markaas waxa weyaan ku sugnaaday wiilashan dushooda min jihati abi aabbaa xaggoona uga sugnaaday haddaba markuna aabbihii marka weli una yeelan dee awowgiinba halkii soo istaagaya dee halka saasay yidhaaheen hadduu aabbihii yeelan karo maalan xoroobo iyada taa kuma ah haysano laakiin hadduuna yeelan karin markaa laazim waa in aabbihii la siiya bay yidhaaheen cid ka xigta meesha ma joogto qoladan kuufiyiinta oo xanafiyada iyo u badan waxay leeyihiin maya markaas waxaa weeyaan waxa marka aabbihii markaas waxa weyaan adoonnimadiisani waa ka mowtihii oo kale maalan wuu geeriyooday baan dhahaynaa bay yidhaaheen waxa waajiba marka wilihii inuu u guuro abilabi markaa ayay yidhaaheen mas'aladaa markaas waxaa weye ibnu uu ka hadlay fi kitaabihi almuqni buu kaga hadlay aabuhu haduuna xuruubin laakiin awogii masalan wuu xor yahay imaam axmed wuxuu yidhi markaa waxba soo jiida maayo wilaha وكل أبي وكل ما أحب يري أبو حنيفة يا صاحبه هو صداق وافق أبو يوسف يا محمد حسن شيباني لكن مرقى سبحانه ويان شريح يا نخع يا شعبي يا مديني بن أبي الليلة يا حسن بن أبي صالح يا عبد الله بن مبارك يا أبو الثور يا الدرار بن السرد يا الشافع في أحد قوليه يا إمام مالك وحي قبان وروله سوسو جيدنا يا أبي إلهي قال مالك وحمد رحمه الله تعالى في الأمة أدونة تقول الحرين أيو وهي حاملة يضا أره وزوجها الزوج كذنا مرقى الحرين أي مملوك نضويا ثم يعتق زوجها وذيك إذا الحرين أدنا قبل أن تضع حملة أرخي لنتين لنكور أو بعد ما تضع لنتين لتدوذيبة إن ولاء ما شيء وليه كان أصنع إن ولاء ما شيء وليه سكان كان في بضنها على الشيء ذا للذي كي وصنا ذا اعتقى أمه هو يذي حضي لأن ذلك الولد المهي صغي قد كان وحوها أصابه الرق وعضاني وعصيبتي قبل أن تعتق أمه هو يذي انتال الحضي نكور وليس هو يسقنا بمنزلة الذي كي منزله ذيسا تحمل به أمه هو يذي أي مرقى سبحانه رئيسان يسوي بعد العتاقة انتال الحضي يدبدت لأن الذي كي تحمل أي حريس أي أريسان يسبيه سقع أمه هو يذي بعد العتاقة انتال الحضي يدبدت idaa utiqa markii la xoreeyo abuuhu jarqa walaahu ilmihiisa warkaa uu soo diidanaya welihiisa tan iyadu way fuudahay xaaji waa masalo fuuda waxaa weeyaan gabadh la yidhaaho aamina ayaa markaas waxaa weeyaan addoona maalan gabadhii markaas waxaa weeyaan uur bay leedahay odaygeeduna waa addoono qodax baa la yidhaahaa isna haddaa doonto dayib marka waxaa dhacday markaa nin la markaas waxaa weeyaan isagu allahu mustacaan faaraxun baa soo boodayo marka wuxuu yidhi gabadhii xor baa tahay haddaba ilmahan markaas waxaa weeyaan caloosheeda ku sugan ilmahan addoonnimaa taabatay addoonnimada taabatay fiili hadda ilmahan addoonnimaa taabatay eh addoonnimada taabatay markaas waxaa weeyaan eh, waxay ahayd intaan hooyadii la xorayn dee hooyadii waa addoonnimada ku raacayay dayib haddaba weli markuu dhasho wilihiisa iyo xidhiirkiisa iyo qaraabanimidkiisa yaa yeelani waxa yeelanaya ninkan loo yaqaan ninkan marka faarax ee hooyada xoreeyay baa iskale sumayna fahmin ninkaasaa iskale markaa kadibna waxaa la xoreeyay ninkii qodax ahaa ee gabadhan aamino qabay ayaa markaas waa tusaalaha ugu dhibatay waayahay ninkiiba markaa waxaa weya dib loo xoreeyey markaasaa waxaa dhacday iska dhaaf washaanulaa yuctaradu mithaal sooma gabadhii markaas waxaa weyaan la xoreeyey ilmaheediina marka iyadu raacayaa aabbihii qodaxaabaa dib loogu soo noqday bay ilmaha welihiisa waxay iskale faaraxa hooyada xoreeyey bal halkaa isaga inoo dhig laakiin midbaa ka dugan markaa taasi waa maxay waa hooyadiiyo uurla haddii la xoreeyo waxa iskale ilmaha uurka ku jira welihiisa hooyada markaa ka xoreeyey baa iskale laakiin haddii maalan waxaa weeyaan markii la xoreeyey dabadeed ayay uuraysatay maalan ya <laughs> dabadeedna markaas waxaa weeyaan waxaa la xoreeyey odaygeedii baa la xoreeyey oo markaa qodaxa maalan ilmaha isagaa markaas waxaa weeyaan iskale oo laba mas'alo midna wiilaha ilmaha ilmaha wiilihiisa waxa yeelanaya kan xoreeyay hooyada midna aabihii waxa ilmaha dhalay baa iska laba ilmahan markuu yeelanayo markaas waxa weeyaan kan hooyada xoreeyay markuu waligiisa yeelanayo waa markii hooyadii uu la xoreeyay midalan laakiin hadii maxan ilaa Allahu musta'an hooyadii oo wali uuraysan hadii la xoreeyo dacda cidqiha intii la xoreeyay dabadeedna ay uuraysato ilmaha ay qaaday wilihiisa waxa iskale aabihii waa sidaas weeyaa اللهم استعانوا عليه تقلان إنما الولاء لمن اعتقى قال مالك وحري في الأمة اظن تعتق لحرين وهي حامل يغور اظن أضانت يغور له أيال حري وزوجها زوجك كذين مملوك وأضويا ثم يعتق ولا حري zawjaha walaa adoomada waa cajiib inaga waxaan malayn ka adoon baa adoon badi hadii la yiraahdo waxba adoon alla adoonsan ba talo ay yeelah thumma yu'taqu zawjaha ثم يعتق زوجها علمها انه بدل مويان ادوم جلو ثم يعتق زوجها زوجكيدي waa la xoreyn qabla an tadaca hamlaha urqeynteen dhinkor oo bacda ma tadacu inta dajisay dawadeed إن ولاء ما كان في بدنها للذي كيبوصنا لا تقوم وهو يدي حري لأن ذلك الوضع للمها يساقها وحويا قد كان وحو أصابه الرقنا الضونبها سيبتي قبل أن تعتق أمه يدي تعالى الحرين وليس هو يساقه بمنزلة الذي كي وكلماها تحمل أي وريسان يسبه يساق أمه يدي بعد العتاقة عند الحرية يدي لأن الذي كي تحمل أي قاضيس به إساق أمه يذي بعد العتاقة إنت الحرية دمذي إذا أعتق مرت الحرية أبوه آبه جرغ الولاء آبه وله سجدنيا جرغ الولاء جرغه يا أبوه ولاءه إلمها ولهيسا وأصدح أمه كلا هو يذي إنت إن الحرية إنت أولي مرخى يضا أوركي وحاوي أولي دليل إيه هو يذي الحرية مرخى أوركي دجسي دمذي صلاة معها iyo intayna weli qaadin bay la xoreeyey soomama fahmin haddii hooyadii la xoreeyey markaas markay uurkii markaas iyadoo caloosha ku sidaa ama markaas waxaa weyaan dajisay ilm kadibna odaygeedii uu xoroobo idan waxa iskale ilmaha welihiisa labadaa suuraba kii hooyada xoreeyey waa qodaxii farxi baa sooma dayib allahu mustacaan waayahay laakiin haddii hooyadii markii la xoreeyey kadib ay urkii qaaday odaygeeda inuu ka daba xuruubay ilmaha uurka ay ku siido welihiisa waxaa iska yeelanaya odaygeeda ka daba xuruubay waa labada waa saddexdaa masale ama fahma ama fahmina waaye قال مالك وحنا رحمه الله تعالى في العبد أدون يستأذنك إذا طلب سيده سيد كيسا أن يعتقين حرية عبدا أدون الله يسغى أصغنا فيأذن له ويدمي سيده سيد كيسو إن ولا العبد أدون كوليه سال معتقي لحرية لسيد العبد أدون كمرخاص حويان سيد كيسو أي مرخاص أصغنا ولا عبد أدونك سيدكي سيدكيسا ولا يرجع لا يرجع ما سو نقنيا ولاؤه وليسو لسيده سيدكيسا الذي كاسو عتقه حريه وإن عتقها حروب بإيه مثلا way fuudahay adiga markaas waxa weeyaan ninka zayd la yidhaahaa addooma lahaa oo khaalid iyo camar iyo bakri saddexdaasuu lahaa maalan waxaa dhacday markaa khaalid waxaa yimid camar oo wuxuu yidhi adoonkaagan bakri ah ma ma xoraynaa buu yidhi markaasuu yidhi haayo orod soo xoray markaasuu yidhi actaqtuka biwakaalati sayidika sayidkaagiibaa ii kaa soo wakaasho waan ku xoreeyey soo haddaba addoonkani waa wakiil yuu sii xoraynayaa addoon kale oo markaa siidkiiba wakaashay addoonkaa xoroobay yaa iskale ma kan la wakiishee addoonka dhisi sayidkii laftiisa sayidka laftiisa iskale laakiin kan wakiilka u ay addoonkii waxba wela male sida qaala maalig wuxuu ihi raximah allahu tacala filcabdi addoon an yastaadinu sayidahu sayidkiisa ka idan dhalbaya قلبيا أن يعتقين حرية سيدك عبدا أدون له سوى أصغنا ذي فيأذن له إذن يسيده سيد كيسو إن ولا العبد أدون كوليكيسا هل يتقي لحظي لسيد العبد أدونك سيد كيسو صنادي لا يرجع ما صنقنا ولاؤه أدونك وليهيسو لسيده سيد كيسا وكا وكيلك هو الذي كاسو عتقه حريي وإن عتقه بحروب به باب ميراث الولاء ولها دحل كيسو باب يحي ها هل ha halka marka fiil mas'aladaas marka halkan waxay yiraahdaan marka mas'alada fiil waxa weeyaan markuu ka hadlay imaam qudamah al-hanbali wuxuu tilmaamaa meesha ayada adoon baa midan la kitaabay adoonka la kitaabayna adoomo ayuu markaas waxa weeyaan meesha leeyahay adoomadiisa ma xoreyn karo ilaa biidni sayidihi mooyaane waa sida xasan xasan basri iyo awsaaci iyo maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa ay qabaan baabu miiraas alwalaayi halkan wuxuu ka hadlayaa markaa yani almiiraasu bilwalaa'i sidaasuu ka wadaa markaa almiiraasu in wax lagu dhaxlo bilwalaa'i walaha laftiisa markaa oo waluhu wuxuu noqonayaa addoon baad xoraysay ama addoon baad xoraysay addoonkii aad xoraysay ama addoontii aad xoraysay adiguna waad dhexlaysaa oo waxaad ku dhexlaysaa hee xorayntaad xoraysay ayaa sabab ku noqonaysaa haddaba meeshan markaas waxa weeyaan baabu miiraafil walaa'i buu yidhi maxaan dhahaynaa waa min idaafati shayi ilaa sababihi shaygii oo loo idaafeeyey sababkiisii oo waxay ka dhigan tahay al almiiraafu in wax lagu dhaxlo بالولاء بسبب الولاء حريرك هذه أضوانك ذيك الحياة الحريسي سماذا فهمين مثلا فقه يصوكم من نغرق باب دية الخطأ يصوم من نغرق دية الخطأ ومن إضافة الشيء إلى سببه قفك مكتيسي وكا ها جمهور تواسده أي قبان عمر وكلا عثمان اي علي بن مسعود بن عمر أسامة بن زيد أبي مسعود البدري أبي بن كعب عطاء الضاوس يصالب الزهري يا حسن البصري يا مصيري يا قتاتي يا شعبي إيو وحويا إبراهيم النخعي ومالك إمام الشافعي الرياء عراقي يا داود الظاهر إيو قمي صدو الضوء الجماهير وهل العلم سلايري أسلايري ومحليا ولا ولها اللفتيس وحلا تحلمها لكن تحلبوا بوكو سوى بكرا سوى بوكو نقني لكن إساق ما تحلق التدي نفع أنتين لكن شريح ayaa isagu shaad noqday oo jumhuurta gooni uga wuxuu ka dhigay fajacalahu mawruufan kalmaali sida maalkoo kale ka dhigay wax la dhaxlo وين هذا وحدثني مالك بن ورمي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ومن فقهاء السبعة بالمدينة و اللهم استعان أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أبيه بكوري وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة أنه أخبره ورقمي أن العاصي بن هشام من كالليراه أن العاصي بن هشام عاصم كان يوحوها مقرنيس أبيه عبد الرحمن بن أبي بكر قاسو أذير عاصم بن هشام بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي بليلها واي أبو زرعة يا إمام الحيثمي يا غير قضى كشيء في الصحابة حافظه لكن كقبصد كتاب في صنوية كان التعجيل المنفعة يا الإصابة في تمييز الصحابة وكقبصد وكقدمتك ورخيص من جلبيه ويا سعيد بن العاص وحور مرخا سبحان ويا هو علمه وولده سعيد العاص ويا اما ابوه العاص فقد قتل يوم بدر كافر مبين ما صحابيا علمه سعيد با مرخا سبحان ويا ايا مرخا سبحان ويا لكن وحويري اما عاص كلفتيسا ده waxa uu ku dhintay buu leeyahay badal baaba lagu dilay isagoo gaalab u leeyahay muxuu الإمام ابن الحذاء أيها وحكوشة في رجال موطع موطع رجال مكادلين وحوري عاص كان وحوالا ليه حادث بن هشام كاس أي بكر حادث بن هشام أبي جهل بين ولالاهايين بليه وأبي جهل بن هشام يو عاص بن هشام بيك لاهايين بليه ها وعلي الى مرقى سحاوه يا نينك ابو جهل الى نسبكي سو نقنيا فرعون هذه الامه لقب في سوت الليل الله يسع وفرعون هذه الامه امه فرعون كذبها ابو جهل لك يدا او المسلمين او مسلمين تا سعادة بخيو ابو الحكم بهي حكمنا ما هي بالغرفه من قال الله اكسب لو ريد كو ديبي وايه ابو جهل عمر بن هشام بن المغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي بعد ذلك جري فدعوه لأنه أنه أخبره ورهم أن العاص بن هشام هلكين وهلاك سمي هوح كل انت دقالك بلد وحضرك من حجرات بين مرلين لنا على الإصابة في تمييز الزحابية تعديل المنفعة في الجال الأربعة طيب اللهم استعانوا عليه تغلان وتركه wuxuu ka tagay markaas waxa weeyaan baniina wiilal oo lahu soo sunaato 3 saddexa ismaan laba li ummi xagu iyo xagaabay ka walaalihiin warajul midkan li'allatin waa bahgaara allada waxa la yiraahaa waa bahgooni ah فهلك وحالك سمي أحد الذين لبدي متمدا لأمي حقه هي حقابك ولا لها وترك مالا حولوك تغي وموالي هي موالي مركا مواليد وأضوما وحري ويانه فورثه وحاط أحلى أخوه ولالكي لأبيه وأمي حقه هي حقابك ولا لهاين ماله حولي سيبك دحلي وولاء مواليه إيا أضومدي وحري حرير كوغي ثم هلك وهلا ودنتي الذي كي ورث المال مالك دحلي iyo walaa almawaali mawaalida marka xiriirkooda mawaalidu waa adoomada la xoreeyay wataraka ibnahu wiilkiisii buu ka tegay iyo wa akhaahu walaalkiisii liabii xagga abbay ka walaalo ahaayeen faqaala ibnuhu wiilkiisii baa wuxuu yidhi qad axrastu anuu waan koobo waa wada qaadanayaa maa kaana abii axraza maa shaygii kaana u ahaa abii aabbahay axraza kii koobay min almaali maalka xaggiisa wawalaa almawaali mawaalida iyo wawalaa'i almawaali mawaalida markaa iyo addoommada la xoreeyay xiriirkooda وقال أخو ولكن وحيري ليس كذلك أرنكاسكم بنانه إنما حرزت المال أرليه مالك واتكوابتي وأما ولاء الموالي فلا يضم قادن يسيد فأرأيت بالواحد كورا تتصالا كسيني لو هلك أدود لمن لا أخي ولالكي اليوم مانتا ألست أرثه أنا أنميان أحلين فاختصم إلى عثمان بن عفان بيسكولتكين فقضى لأخيه بوحكمي بولاء الموالي mas'alada iyo suurada bal hadaynu ku celino mar baynu dul maraynaaye sanadkana mar baynu ku yar noqonaynaa waxa masaladu waxa weeyaan ninka loo yaqaan Caas bin Hisham baa dhintay saddex wiil oo ka tagay laba ay hooyo xagga ka walaalaa iyo mid xagga hooyo xagga hooyo gooniya leh oo xagga ka walaalyihiin dayib waxa dhacday marka labadii xag hooyo xagga abo marka ka walaalaa ayuu midkood dhintay kii kale soo hadhay walaalkii ahaa ayaa dhaxlay xoolihiisii iyo addoommadii xoreeyey xidhiirkoodii iyo qaraabanimadkoodii labadaba kadib waxa dhintay kii xoolaha dhaxlay ee walaalkii ka dhaxlay ayaa dhintay markaa muxuu ka tagay marka ilan labadan isku hooyada isku aabaha mid isii dhibay soo maha kii dambe haray oo xoolihii iyo markaas waxaa weeyaan addoommadan walahoogii ba isagaa la wareegay dayib dabadeed isagina wuu dhintay wuxuuna ka tegey ilmihiisii iyo walaalkiisii xagga aabba keliya ay ka wada buu ka tegey ilmihiisii wuxuu leeyahay aniga aabbahay wixii uu koobay ee xoolo iyo addoommadan oo walahooga ahaayoo dhan anna waan koobayaa adeerkii oo adeerkii de waa aabba waa kii meydka ay xagga aabba ka walaalahayn soo maha oo adeerkii ka yar adeerkiiya ayaa yimid <laughs> wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaan anigu markaa may sidaa maaha xoolaha wada qaado oo maadaamuu aabbaha yahay ka dhintay dee maanta ani waad iga xijaabaysaa soo maha fii bacdi alfaraa'id ilmihii oo jooga dee adeer kuma soo gelayo soo maha halkaa inoo dhig isaga markaa laakiin amaa mawaalidan anaa xiilkooga iskale buu yidhahdo malihid cusmaan binu cafaan bay iskula tageen cusmaan isaguu xukumay fii zamaani cuhmaan bay ahayd waana sidaas weeyaan waana sida abu xaniifana uu qabo mas'aladan iyada abu xaniifa laftiisu sida uu qabo weeyaan taayadu suuradaasi waa halkaasi weeyaan idhigeeda halkaa amaa sanadka ninka loo yaqaano caas bin hishaam bin mugiira ninka isagii hal huwa min asaxaabati am laa culimo fara badan waxay ku sheegeen sida abi zurcata iyo alimaamu alhaythami iyo alimaam ibnu alahiir fi asad algaaba في أسد الغابة مجلدك لبا صفحة شنبقل إيا اللحمة لحس waxay ku sheegeen markaas saxaabaday ku sheegeen waaye riwaayada waliba tan aqrabata bin Khalid an ammihi aw an abihi an jaddihi hadaba ikramo waxa la fahmay awgi Caas bin Hisham noqonayaa haddaba qoladii ahlu makaasida ahaa ee siirada markaa iyo taariikhda waxogow ku shaqo lahaa yaa waxay soo naqliyeen qutila bibedrin kaafiran isagoo gaalaaba ah beder lagu dilay oo haddaa sideed ka yeelaysiin cikrame abtirkiisa waxaan dhahaynaa meeshaaad ka tidhaahdeen bay yidhaaheen cikrama binu khaalid can abiihi can jaddihi meeshaa waxbaa ka maqan bay yidhaaheen oo markii la yidhaha cikrama binu khaalid binu caas binu hishaam can abiihi aabihi khaalid ka warran can jaddihi awgiyo caas binu hishaama sooma saasay noqonaysaa halkaasaad wax ka boodeen baan dhahaynaa oo maxay ah cikramo binu khaalid binu saciid marka aabbihii yuu noqon cikrame khaalid buu noqonaya awgiina saciid saciidna inuu saxaabiya ismayna ahayn sida ibn abi xaatim iyo keyrkiiba ay sheegeen haddaba markaas saxaabiga meesha lagu sheegay waa saciide aabbihii oo caaso ma ahaa waaye marka waxaa weeye mas'aladaas sheekhuna ma caddayn hadda oo muna dhihin qutila bikaafirin waa masalo khilaafiya marka waxaanad moodaa inay xoog badan tahay انونا صحابي احين بدلنا لو قدنا انو قال يحي صاص نحب انت جوده لكن صوحي سمي سلطه وحدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه اخبره أورغمي أبوه أبيه أنه يسوى أخبره ورغمي أبوه أبيه ورغمي أنه كان جالسا كيف عند أبان بن عثمان فاختصم إليه وحضاد فاختصم وحضاد إليه من إليه أبان بن عثمان حقيسا نفر كوحا من جهينة لجهينة كمنا إيوان نفر كوحة من بن الحارث ثوب النحارث من خزرت كميدة وقلتها انصار هذا وكان ذي مرأة الهوين وحاد من جهيرة كميدة عند الغجلم من باقبي ومن ذي النحارث من خزرت كميدة يقال له وحبا ليه جدي ننكع إبراهيم بن كلي بعد ليه جدي فما تذهب اقتباع لمطي <laughs> يا اللهم السلام عليه تكلا سلامتي قمر هيد بعد لمطي <laughs> صباح wuxuu yidhi markaa famaatat ilmaratu way dhimatay wa tarakad waxayna ka tagtay maalan xooli iyo mawaaliya iyo addoomma ay xoraysay bay ka tagtay markaa hadda eeg lama dhexlaya addoommada laftooda laakiin maxaa la dhexlayaa waxa la bisababi hanba wax lagu dhaxlaya macna oo xiriirkoodaad yeelanaysaa oo hadhow haday iyagu dhintaan qaraabo adiga kaaga sogayso dhaxashana hadaad weydo adaa dhaxlaya laakiin iyaga laftooda dhaxlaysa maaha yana si ka dhaxgalin mas'alada soo kan hadda ka soo linaynahay jumhuurta ayaa waxay qabaan waa sabab wax lagu dhaxlo ee isaga laftiisa lama dhaxlo laakiin shuraax baa shaad noqdo yiri isaga laftiisa la dhaxlaa iska hosbiixan markaa faahim noqo اللهم صغمد هالنقرن مغمود هذا النقطه واهلس ويان الله تو ابو حيان الاندلس دهجري يظن الغمر أن الكتب تجدي أخاذه من إدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم هنسعنه وتلك المعلم بيكات اكتهابتي ومواليها الضوماء حريسي فوارثها ابنها ويلكيدي واتحلي إذا حولها مويانا الضوماء وحرسوها يا معنها يا حير كوذي قرام النوى كوذي يالا فاسنو حيك دوانو قموركي الانتان بات لحلي أما يغاكو لحلوكا أرى لحلي مركب فورثها ابنها ويلكيدا markaas waxa ayaa dhaxlay wazawjaha iyo zawjeedii thumma maata ibnaha wiilkeedii baa dhintay faqaala wuxuu yiri warathu waan dhaxlay may afwan thumma maata ibnaha wiilkeedii baa dhintay faqaala faqaala warathatu warathaysi waxay yiraahdeen lana annaga waxa noo sugnaaday walaa huwa liisa noo sugnaaday annaga walaa ulmawali amirahu mawalidi ya domadii la xoreeyay xiriirkooda قد كان ابنها ويلكيد وحو احرز وكي كوبي فقال الجهنيون قالوا ذي الجهنيين waxay dhaaheen leysa kadalika sidaa ma aha inama hum iyagu mawali saaxibatina annaga saaxibaday oo gabadhayadii amcnaha markaas mawaalidoodii weeyaan faidaa maata waladuha ilmaheedii naga xigay markuu dhintayna qulnaa waxaan nidhi walaa'uhum falanaa annaga waxaa noo sugnaaday walaa'uhum walahoogaa wanaxnu anarithum annaguna waan dhexlaynaa فقضى أبان بن عثمان با حكمي للجهنيين قلد لي جهنو حكمي بولاء الموالي موالد ولهوغي بو حكمي سمارتي ومسألة فوض ninka la yiraaho fiil markaas waxa weeyaan Ibrahim bin Kulayb ayaa wuxuu qabay gabadh reer Bani Harish bin Khazraj ninkan markaas waxa weeyaan Allahu saan gabadhaas reer Juhayna yahayd ninkana reer ansaareed qabiilkaa ka mid ah oo reer binxaarif bin khasrji u ahaa haddaba gabadhii dhimatay gabadhii haddii ay dhimatay yaa dhaxalkeeda iska leh odaygeedii iyo ilmaheedii soo saa halka halkaa inoo dhig markaa taas way fuudahay laakiin markuu inankeedii dhintay ayaa markaas wada inankeedii wuu dhintay inankeedii markuu dhintay ayaa odaygii gabadhii dhimatay qabay ayaa wuxuu leeyahay markaas waxa weeyaan war waxa weeye qoladii reer bin xarif ibn khasraj oo ninkan xagiisa ka socda ibraahim bin kulay baa waxay yiraahdeen adoomadii ay ka tagtay annaga wilahooga iskale qoladii reer juhayna waxay leeyihiin war gabadhayada horta cid naga xigta ma jirin ilmaheeda mooyaane ilmaheediina wuu dhintay saa darteed adoomadii ay ka tagtay wilahooga annaga iskale yuu xukumay markaa sheekh abaan bin cuthmaan he wuxuu xukumay markaa qoladii markaas waxa weeyaan gabadho ay ka dhalatay ayuu adoomada wala horgood xukumay waana sida Abu Haniifa iyo fuqaha fara badan ay qabaan waa misal khilaafiye la isku waay وحدثني مالك وأي ورمي أنه بلغ وحسوه قال أنا سعيد موسي قال إنه في رجل وهلك هلك هلاكسي وترك بنين ويلنك تغيله يسوي صناعي ثلاثة وصدحة وترك موالية أضمنك تغيله حتى قهم يسوي حري هو يسوي عطاقة حرين ثم إن رجلين اللبضن ومن بنيه ويلشيس كميدة ثم إن الرجلين اللبن ومن بنيه ويلشيس كميدة يهلك عدنتي وترك أولادا أولاد بكتغين فقال سعيد المصيب حولي يرث الموالي مواليدا waxa dhaxlaya macnaa xiriirkooda albaaqi ka markaas waxa weeyaan baaqiga oo min athalaathati saddexdii ka mid ah yacni saddexdii wiil laba way dhinteen mid baa soo hadhay addoommada walahooga isagaa iska leh فإذا هلك مرخو انت هو كان صدحات فولده المهيسة وولد إخوتي إيا ولاله فولده إساق المهيسة إيا وولد إخوته ولاله سحروسي انت عيالك كتغين في ولاء الموالي الضمضة الحرية حرير كوذا شرع واك وكسما بمعنى سواء واسمعني وكسميه ومثل فوضه nin baa dhintay maalan saddex wiil buu ka tegey addoommana uu ka tegay isagoo xoreeyey soomada fahmin yaa iskale addoommada xidhiirkooda wiilasha wuu ka tagay isagu soo wiilashiina labaa dhintay waxay ka tegeen markaa awlaad bay ka tegeen dayib yaa addoommada iskale markaa xidhiirkooda man ninkan baaqiya laba saddexdii wiil ka soo hadhay mise labadii dhintay awlaadda ka tegeen ninka baaqiya saddexdii ka soo hadhay baa iskale awlaadan hadduu isagii dhintana ilmihii isagu uu dhalay iyo labadii hore usii dhintay awlaadday dhaleen way u siman yihiin وانتهز الله المستعان باب ميراث الصائبة ولا من اعتق اليهودية والنصرانية باب حباب ميراث الصائبة متوقع الحرية مرخى ميراث دخل كده iyo walaa man qof xiriirkii actaqa yahuudiya yahuudi xoreeya iyo waa nasraaniya nasraani xoreeya ilaa waa kaan shalay soo maraynay oo waxa weeyaan addoommadan aad xoreynaysa laba u qaybsamaan imaa inaad si sunno iyo dee fadli darteeda aad u xoreyso وإما إن المرخى أدو حرينيسو ها وإما إن أدو حرينيسو مرخى وحويا أن اللهم السلام عليكم الآن يعني أدو حرينيسو آه، واجب أي كوتهي حدي واجب أي كوتهي ده مسلم ويا نحكي لما حرين كرتين رقبة المؤمنة قيد المؤمنة كويا الله laakiin haddii ay sunno iska tahooda waajibayna kugu قال يا iyo muslim ba wada xoreeyeyni sunada fahmin warka balaynu soconay markaa hadaba miiraatu saaiba asaa'iba maxaa laga wadaa sheekow asaa'iba lafdiga asaa'iba waa ta layska sii daayo xataa tusayaba ilaa xayu eh, shaad meel alla meeshay doonto layskaga sii daayo bimacnaa eh, musayibah ayaa la yidhaahaa oo saa'iba waxaa lagu awilayaa musayiba marka ayaa lagu awilayaa sida fii ciishatin raadiya bimacnaa cayshatun mardiya lagu awilo haddaba markaa macnaha hadda laga wado waxa weeyaan inuu qofku addoonkiisa ku yidhaaho ama addoontiisa anti saa'ibatun ama anta saa'ib weeyaan waa lagu sii daynayaa marka asalka luuqada waxaa la yidhaha saaba almaau wa saabat alxayatu la yidhaahaa marka sideeda waxa weeyaan waa wuxuu ka wadaa ta la sii daayey oo ku yidhaaho waad madax bannaan tahay bimacnaa waan ku xoreeyey buu ka wadaa waayahay iyo haddii uu markaas waxaa weyaan qofku uu xoreeyo markaa qof yahuudi iyo nasaaro ah welihiisa muu yeelan karaa mise ma yeelan karo ila mid fahan yahuudi iyo nasaaro maad dhexli kartaa ya ma dhexli kartaa yahuudi iyo nasaaro adaa gaal ma dhexli kartaa yahuudi iyo nasaaro ayib yahuudi iyo nasaaro haddii aada dhexli karin welahooga ma qaadan kartaa oo xiirkooda markaad xoraysa qaraabannimo miyay qaadan kartaa mise tan waa laga soo reebayaa taasuu ka hadlayaa sheekhu raximah allahu tacaala ibnu qudaamat alxambali kitaabkiisa almuqni wuxuu leeyahay mujalalka labaad sabxada allahu mustacaan waxaan u jeeda mujalalka sagaalaad aan dhaaho mujalalka sagaalaad wuxuu leeyahay raximah allahu ahlu cilmigu waxay ku ijmaaceen sayidku inuu dhexlayo qofka uu xoreeyey uu markaas waxaa weeyaan diintooda ay isku mid tahay oo muslim uu yahay addoonku laakiin adoonkaasina eh, wax dhaxlowna ka tegin sida alwalaa luxmatun ka luxmati nasr nabigu yidhi sal allahu alay wasalam waaye iyo alwalaa liman actaqa laakiin ka warhan haddii uu markaas waxa weeyaan gaal yahay oo yahuudiya nasraani uu yahay welihiisa isagu ma qaadanaya mise ma qaadanayo masalada laba masala ku jira iyada midda kale laba masale in la kala saaro weeyaan saddex masale aan meeshaa keenaynaa kow yahuud iyo nasaaro ayaad xoraysay ama gaal baad xoraysay waayo haye welihiisa xidhiirka qaraabanimo ma qaadanaysaa haddaad kaa qaadatana ma dhexli kartaa oo xoolihiisa ma qaadan kartaa markuu dhinto hadduuna wax dhexlaysa oo ka tegin saddex muslimkaad xoraysay isaga ka waran muslimkaad xoraysay khilaaf kama jooga isaga welihiisa iyo dhaxalkiisa inaad leedahay wax dhexla hadduuna ka tegin waa ijmactaas xagga ay laakiin waxaan ka hadlayaa markaas eh, labada mas'ale ee kale haddii aad xorayso fiida hadna oo gaalna uu yahay welihiisa ma leedahay wuxuu yidhi ibnu qudaamat alxambali wax khilaafa mas'aladaa kuma ogin welihiisa waad yeelanaysaa laakiin dhaxalkiisa ma yeelanaysaa taasuu khilaafuyi ku jiraa markaa waayahay cali bn abi aalib iyo cumar bn cabdilcasiis iyo daahiriyadu waxay yidhaaheen wuu dhexlayaa wuu dhexli bay yidhaaheen alimaamu maalik isna wuxuu leeyahay sidaas oo kale markaa oo wuxuu leeyahay waan kala qaadi laakiin anigu adu waad dhaxli kartaa isagu laakiin kuma dhaxli karo madhabka saxiixa jumhuurtu ay qabaanna waxaa weeyaan mana dhaxli kartid kumana dhaxli karo dhaxal ahaan iyada madhabkaas aan saxiixa saddex masalo la fahmay sooma waan ka soconaynaa marka sida u fahmo marka meesha ayada baabu miiraathi saaibati gabadha marka la sii daayay markaas waxa weeyaan bimacnaa xor baa tahay la yidhi ama adoonka la sii daayay dhaxalkiisa yaa leh iyo walaa'i man qof welihii actaqa xoreeyey alyahuudiya yahuudi aw inasraaniya ama nasraani ilan fiiri mas'aladan iyada waxaan ku mar walba aan ku celinaynaa adoonka muslimka haddaad xorayso welihiisa iyo dhaxalkiisaba waad leedahay wax dhaxlaaduuna ka tegin ijmaacan laakiin haddii aad gaal xorayso welihiisa ma yeelani haddaad welihiisa yeeltana dhaxalkiisa ma yeelan welihiisa inaad yeelanaysa khilaaf badan kuma jirto waa laysla ogolyahay laakiin dhaxalkiisa ma yeelan waa masale khilaafiya madhabka jumhuurtaee saxiixa ah saddex qolba horta masalada ku jira cumar iyo cali cumar bin cabdilcasiis cali bin abi aalib iyo daahiriyadu waxay ku tagay uu dhaxlaya oo isna uu ku dhaxlana waa dhaxli laakiin waa maalig waan kala qaadaynaa buu leeyahay adigu waa dhaxli buu ku leeyahay laakiin isagu kuma dhaxli karo buu ku leeyahay laana islaam yaclu walaa yucla buu leeyahay halkay noo dhig madhabka jumuurta saxiixana waxa weeyaan kuma dhaxli karo mana dhaxli kartid laana laa yarithu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima حديث كافي صحيح مسلم ودليله وانا مطلق حديث وانا عام حديثه لما كان قرقابل في باب العتق وفي غيره لما كان قرقابل حقا نور دغسغا اختلاف ملتين ايا ماشي يا لسوما من قد حلك صوره ما هو يمنع شخص من الميراث واحده من علل الثلاثه رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس شكك كاليقين واي ووركاس هو سدا اسوق مرخ وحدثني مالك باي ورمي انه سالن ويديه لشياب الزهري عن الصائبه فقال وحوري يوالي تاوح حير كذا يعني من شاقف في دونا ها فإن مات يسوى هدور انتو يوالي ميع ها يوالي وحو لحير سيني ومركا وله هذا السين اياه من شاعد دونا سيدكو فإن مات هدو سيدك انت ولم يوالي أحدا قفنا يسوى حير كذا سيني فميراث للمسلمين ميراثكيسا waxa iskala muslimiinta waa adoonka la siiday وعقله مرقس حويا مكتيسنا عليه المسلمين تدشود ويان قال مالي وحورنا إن أحسن ما شيك وناسنا صنيع على مغلي في الصائبة أضنك لسيداي أنه لا يوالي أحدا قفنا مرقس حويا أن في الصائبة أضنك أنه لا يوالي أحدا وحويا قفنا مرقى وليه gooni أميا ليه وأن miidaahu دحل كيسنا للمسلمين sugnaaday wa caqluhu magtiisuna calayhim قال مالك وحورنا رحمه الله تعالى آه في اليهودي يهودي ونصراني نصراني ويسلم إسلامية يسلم عبد أحدهما في اليهودي ني يهودية إيا ونصراني منك نصراني ويسلم إسلامي يسلم إسلامي يسلم فاعل كذا ضمية عبد أحدهما يهودي يا نصاري مد كميدا أدون كيسو فيعتقه يهودي يا نصراني حرينيا qabla an yubaaca calayhi intaa lagu soo dul iibsan ka hor oo dee haddii markaas waxaa weya laga soo iibsado iyadu markaas waxaa weyaan way ka duwan tahay markaa allahuma mustacaan ina walaa alcabdi addoonkaa welihiisa waxaa iskale almuctaqi la xoreeyay lmuslimiina muslimiinta u sugnaaday fain qasla yahudi yahuudiga hadduu islaamo aw nasraaniya ama nasraaniga hadduu islaamo bacda daalika intaa kadib lam yarjic ma soo noqon ilay xaggiisa alwalaau waluhu abadan weligii قال ووحي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أبا لسوء قريب الخان سادرت ذحويان حدي او gaalkii xoreeyo muslim مسلم uma sugnaanayo ha ها dadka بك marka الايام awlaha isku yeelan la wal muuminuun wal muuminuuna wal muuminaatu ba'dhum awliyaa ba'd قال وحوري ولكن إذا اعتقل يهودي يهودي مرخو حريا والنصراني والنصراني عبدا قدون على دينه فدينتوذا فدين تودا قدون مسلم معه وقدون نصراني بحرية ثم أصلا المعتق وحا إسلامي مرخا كيل حرية أو مرخا قدون كهام قبل أن يسلم اليهودي يهودي مثل الإسلام كور أو النصراني مثل النصراني كهام الذي كاسو اعتقه حرية ثم أسلمه وإسلامه الذي كاعتقه حرية مرخا رجع إليه الولاء وله صنقنيا لأنه قد كان وحوها ثبت ماذا ذلله سوى الولاء وله يوم اعتقه مالك حري قال مالك حريري وإن كان اليهودي يهودي هدوسنا ذي أو النصراني ولد من مسلم ومسلمة ورث موالي أبيه أبيه مرخى موالي ذي لي لحلي اليهودية يهودية أو النصرانية من نصرانية وإذا أسلم المولى كل حري إسلامه المعتقل حري قبل أن يسلم الذي اعتقه كي حريته لإسلام كور وإن كان هدوية المعتق كان لحريه حين المعتق مرق لحريه مسلم مسلم هدويه يهي لم يكن لولد نصراني نصراني قلميس ومصناني أو اليهودية ما يهودية المسلمين يا مسلمين تعالى بلا يهودية نصراني مسلمين معها لكن عيال كان مسلمين المسلمين يا مسلمين تعالى من ولاء العبد أضانك مرقى وليهيسا المسلم يا مسلمك شيء وحبكم عليه لأنه ليس ليهودي يهودي مصناني ولا للنصراني نصراني ومصناني ولا وحول ومصناني فولاء العبد المسلم أضانك مسلمك وليهيسا لجماعة المسلمين بصنادي مسلمين تايو صنادي ومسلمين تايسكاله معنى وحو كهد ليا مرقى قالكي addoonkiisa gaalka hadduu xoreeyo weligiisa wuu leeyahay laakiin hadduu addoon muslima xoreeyo weligiisa male somaada fahmin sidaasaa loo kala qaadayaa macnaha waay kitaabu lmukaatab mukaatabkii wuu kitaab yahay waaye mukaatab haddaba mukaatab iyo mukaatib ayaa kala duwan mukaatabku waxaa weeyaan waa addoonka la kitaabeeyey mukaatibkuna kitaabeynayaa mukaatabadana waxaa la yidhaha adoonki waad ku dhahaysaa wadayaa shan kun iska keen waan ku xodhaynayaaye fakaatibuuhum in callimtum fiihim khayran su ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala waaye baabuulqadaa'i xukun buu baab yahay fi lmukaatabi mukaatabka la xukumo waaye baabulqadaa'i xukun buu baab yahay fi lmukaatabi mukaatabka la xukumo markaa waaye waxadathanii maalik baa ii warramay yacni goormuu xor noqonayaa الا الا ilaa inta ilaa inta lagu arkay doonibadii soconaysa وحدثني مالك أي وقبي عن نافع ان عبد الله بن عمر أنه كان وحا يقول كيرا المكاتب عبد وأضان ما بقي عليه انتو كهري من كتابة الكتابة دي شيء وحون واي أبو داود من واجهة صوصاري وحدثني مالك أنه بلغ وحسوقر أن عروة بن الزبير إنك ليراه وسليمان بن يسار كان وحا يقولان كيرا المكاتب عبد ويا ما بقي عليه انتو كهري من كتابة شيء وحون قال مالك وحنا رحمه الله تعالى وهو رأيي كاسي ورأيي يا قولكيغا ويان qowlkayga sida aan qabo weeyaan mas'alada iyada laakiin salafku masalada way isku khilaafsan yihiin waayahay markaas waxa weeyaan way isku khilaafsan yihiin marka oo sidan waxa qabo marka Umar oo Khattaab iyo Abdullah ibn Umar iyo Zayd ibn Thabit iyo Aisha iyo Sa'id ibn Usayb iyo Zuhri waxay yiraahdeen adoonka hal dirham intuu ku harsan yahay hal riyaal waa adoonu waa sida Imam Malik uu qabo وانا قاسم يا صالم يا سليمان بن يسار يا عطاء يا قتاتي يا ثور يا ابن الشبرمي يا مالك يا اوزاعي يا شافعي يا اسحاق يا اصحاب الراي وسداي قبان sidaasay qabaan marka raggaa soo dhari markaa waa sida jumhuurtu dee ay qabaane haa laakiin cumar riwaayo laga wariyaa jirta iyo cali iyo ibraahim annakhaci ayaa waxay leeyihiin markaas waxaa weeyaan kala bar hadduu bixiyo lagumale kolba dhinac badan baan eegaynaa bay leeyihin dhinaca hadday badan tahay ku hadhayna waa addoon dhinaca ku hadhay hadday yar tahayna addoon maaha hadday isleeg tahayna addoon maaha bay qoladaas leeyihiin waraajix wasawaab inta xal uu ku harsan yahay isaga markaas waxaa weeyaan waa markaas waxaa weeyaan allahu mustacaan waa addoonu hal dirham intuu ku harsan yahay adoor u weeyaan qaale maalig wuxuu yidhi fain halaka hadduu halaagsamo almukaataba mukaatabkii hadduu halaagsamo wa taraka maalan xoollo uu ka tago akfara mimaa calayhi min kitaabatii wa taraka maalan xoollo uu ka tago أكثر كفر بل مما عليه وحي دشيسا من كتابة كتابة كتابتيسا كميدا وله ولد من موص أولاد وله ولد أولاد ما أصناتي أو ولدوا لطلي في كتابتي كتابتيسا في وقت كتابتي حل على كتابي أو كاتب عليهم ama amuu kitaabeeyey warisu way ka dhexlayaan maa baqiya min almaali maalka wixii hadhay bacda qadaai kitaabati kitaabantiisa la guda kadib yacni mukaatabkii kii addoonkii lix kumbix lagu yidhi maalan haduu dhinto xoolna uu ka tago xoolahaasina ay ka badan yihiin lixda kun ee lagu leeyahay lixda kun markii laga bixiyo inta soo hadhayagaa iskale awlaadu asna macnaheedu iyagaa dhexlaya ee dhaxli maayo kii markaas waxaa weeyaan yani xoday kaasi casabo ku dhexli waa haddii ay kuwani wax ka soo harhaan وايهي اللهم السلام عليه تقول وحدثني مالك فأي ورهمي عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لمن المتوكل منك من المتوكل ورنجل بأسه ناضي منك وحال حميد بن قيس المكي القاري والإلهام أن مكاتبا مكاتب كان مدع عيسى وحال لديه جري يعني مرخص صحوية عباد بلا لديه سيد عبد الرزاق في المصنف كسوصاري ابن حج الزرقالنا آه، آه، في شرح على الموطة وكجسميه waay allahuma salaam alayhi tuqlam ninka ibn mutawakkil la yiraaha markaa ayuuna usugnaaday halaka bimakata markuu ku dhintay wa taraka uu ka tagay calayhi dushiisa baqiyatan wax baaqi ku ah min kitaabatii kitaabadiisii wa duyuunan iyo daymo oo linaas dadka u sugnaatay wa taraka ibnatahu gabadhiisiina uu ka tagay halkaa marka ninkan muxuu ka tegey kow kitaabadii qayb baa lagu leeyahay addoonkan laba markaas waxaa weeyaan dhalay فأشكل وحي كإشكال قال على عامل مكة كان نك عاملك كاها القضاء والحكم في نحديسا نك مكة أمير كاها مرقه مسألة سوء حكم لها أي إشكالك كغشاي فكتب وصو مرقه فكتب إلى عبد الملك بن مروان قضى يسأله يسوغ ويدينيا عن ذلك أنا يسوغ ويدينيا فكتب إليه عبد الملك بن مروان قري أن يبدأ كب, كب لو بديون الناس دكتور ديمهوده ثم اقضي كحكم ما بقي وحي هري من كتابة كتابة ديسا ثم قسم قيبي ما بقي وحي هري من ماله استغى مالكيسا وقيبي بين ابنتي قوانيسا ومولاه يموليسا horta holka hore waxaa samaysaa deymaha ka bixi laba kitaabadii wixii ku harsanaa ka bixi saddex waxaad samaysaa inta soo hadha isaga iyo gabadhiisa iyo kii xoreeya kitaabeeyey labadaa u qaybii buu leeyahay markaa waayahay allahuma salaam calayh tula قال مالك والله أعلم هل كان